نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waa aayadda boqol iyo toddobiyo lixdan ee ka mida suuratu alacraaf qisadii reer banu israa'iil gebagabadeedii baynu maraynay qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau idhi waid ta'adana rabbuk waid wakhti nebi maxamedow xus ta'adana rabbuk ilaah ogaysiiyey reer banu israa'iil layabcahanna calayhim inuu ku sallidi doono oo uu ku soo saari doono ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha man yasuumuhum cid dhadhansiisa suu'a alcadaab cadaabkiisa u xun inna rabbaka ilaahaagu la sariicu alciqaab ciqaabkiisu mid uu degdegayo weeye dhaqsa badan yahay wa innahu la ghafuurun raxiim mid dembigana dhaafa weeye wa qatacnaahum fi lardi umaman waxaanu u googoynay dhulka dhexdiisa qaybo reer banu israa'iil way filqameen minhum asaalixuun dar wanaagsan baa ka mid ah wa minhum duuna dalik qaar liitaana waa ka mid wa balownaahum waxaanu ku imtixaanay bilxasanaati wanaagyaal wasayi'aati iyo xumaan iyo dhibaato lacallahum yarjicuun bal inay soo noqdaan ogeysiiskani uu ahaa mid rusushooduna ay u sheegtay reer banu israa'iil kutubtoodana ku sheegnaa waxa ilaahay uu ogeysiinayey inta ay alla u dhow yihiinna inay naxariistiisa helayaan marka ilaahay ka durkaanna in ciqaab iyo kadeed ay la kulmi doonaan marka hadday doonayaan faraj iyo horumar adduunyo iyo mid aakhiro inay ilaahay iska dhisaan ta ilaahay uu u sheegay baa taa ahay oo ilaahay raalligeliyaan sidaasina keligood kuma gaaraha ahae had walba ummadaha caalamka ku nool waa midh u yaalla arrinkaas mid u yaalla weeye ta'adana bimacnaa aclama waa ogaysiiyo weeye weliba ogeysiiskaasina mid aad iyo aad u adag buu ahaa oo sida ka muuqanaya tafacalada macnaheedu waxa uu ahaa mid macno dhaareed leh jawaabta saad ka arkaysa layabcaunna baa jawaabtii laamuu galay laamul qasam oo kale ah marka ogeysiiskaas ilaahay wuxuu siiyey ilaa maalinta qiyaamaha inta la gaadhaya ilaahay wuxuu ku soo diri doonaa layabcaanna calayhim wuxuu ku soo dirayaa oo ku sallidayaa cid dhadhansiisa su'al cadaab cadaabkiisa u xun waayo ilaahay cadaabkiisaa degdega iyo ciqaabkiisa markuu doonana dembi dhaaf iyo naxariis badan buu leeyahay waaya sidaasay ahaayeenoo nimankaasi dee dubbihii waxa la dhacayay beriga qisadani ay ka warramaysa fircoon ayaa gawda ku hayay ilaahay nabi muuse iyo haaruun buu usoo diray oo farajkiisii waa siiyey nimanka ah bartiiba haddana ka miiseen oo dib bay u noqdeen sida ilaahay uu kaga warramayo suuratu alisraa bilowgeeda dib bay haddana u noqdeen waa ka rabbuna ale wain cudtum cudna haddii soo laabateen oo xumaantii soo noqoteen adna waan soo noqday junuuddiisii unba haddana ilaahay uu ku salliday waatan la xusan nin bukhtu nasar la odhan jiray taariikhdu ay xusayso inuu gowda ka saaray oo aada u laayay way sii wadeen haddana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siday ula dhaqmeen iyadana waa la ogaa oo taariikhda markaa dib u akhrido waxyeelada u weyn nimanka u geysan jiray nabigii asxaabta yuhuudday ahaaye waayo markii u horreeyeybaa qurayshi waxay direen wafdi markuu rasuulku soo baxay sala allahu calayhi wasalam wakhtiyadii u horreeyey waxay u direen madiina waxay idhahdeen bal iyaga ahlulkitaabahe eh, yuhuudda halkaa joogtaa ah. dee inan inankan inaga soo baxay inuu waxa uu sheegayaa sax yahay iyo in kale bal ha soo weydiiyo jawaabtooda waxay noqotay idinkaas saxe isagu sax maaha nebi aanu ognahay oo lasoo saarayo halkaa laga soo saarayaana ma jiro hadduu jirana kan maaha beentaasay fureen markuu nebigu hijrooday calayhi salaatu wasalaam oo halkaa tegayna ballamuu la galay si uu sharkooda isaga busteeyay intii muddoa heshiis buu la galay kol walba heshiisbay heshiiskay jabinayeen oo gaashaanbuurtay soo raacayeen almuhim markii dambena rasuulka ilaahay ku salliday calayhi salaatu wasalaam man yasuumhum suua alcadaab weliba waxa uu ku tamaniyayay inuu jasiiradda carabta ka saari doono yuhuudda isagoon dhammaystirin buu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam ah, asxaabtii cumar bnu khaaab oo ka mid ahaabaa ka dareeriyay nimanka ah halkaas sidii baa u sii socotay wa qatacnaahum fi lardi umaman iyana wax jiro wey oo wakhtigaa waxay u kala go'een adduunyada ayay ku filqameen oo iniba meel bay ka dhacday markii halkaa laga eriya jasiirat al laga saaray oo xudun iyo xarun u ahayd madiina iyo eeriyadeeda dhul fara badan bay ka dhaceen adduunyada sidaa daraaddeedba haddana ay dabada ka galeen gaaladii xagga dambe ay ka soo galeen waata dee la soo ururiyey man yasuumuhum suu'a alcadaab shardi maaha inuu yahay cid wanaagsan ee marna ilaahay wuxuu ku sallidayaa dadka muslimiinta ah marna ilaahay wuxuu ku sallidayaa daalimiin kale waata ninkii haddana hitler la jiray qarnigan aynu joogno qaybihiisii hore isaguna dabka uu ku shubay inkastoo tirada ay kordhiyaan waa beenalayaalo wixii laga dilay waa taimisten bay ka dhigaan ma toban jeer bay laabaan ilabaad bay doonayaan dadka waxay doonayaan inay lacag kaga qaataan marka dad aan laga laynin waxay ku odhanayaan dadkiina laga laayay timahoodii ayaa intaasoo tan noqday intaasoo tan ayay timihii noqdeen bay ku odhanayaan taqaariirtooda say ku sheegayaan marka waa midh beenoo ziyaado badan way ku dareen laakiin dhib badan waa soo gaadhsiiyey isna wuxuu nabigu sheegayaa calayhi salaatu wasalaam axaadiidtiisa saxeexaa ku sugan dagaal adag inuu dhex marayo dadka muslimiinta iyo yuhuudda kadib marka iyagu dajaal cawar la soo saftaan dajaal cawar ninka laydhaa markay la soo saftaan ayaa dagaalkaasi uu dadka muslimiinta aya iyaga dhex maraya kadibna gawdaa laga saaraya xataa jaamidaadka iyo waxyaabaha qalalan baa markhaati ku noqonaya oo ogeysiinaya ilaa geedkaa laydhaa qarqadka mooyaane marka man yasuumuhum suu alcadaab waxay tilmaamaysaa nimankani sidaa ay isu qaadqaadayaan maanta ee quwadaha waaweyn ay u xambaarsan yihiin arrintu inaanay noqonaynine inaynu gaadhayo in kaluun baan la hubine laakiin ballankan ilaahay u dhigay kuma qaydna wakhti hore waa ilaa yowmi alqiyaama ilaa inta qiyaamaha laga gaadhayo markay xoogaha soo yara kobcaanba waa bidaayatu nihaayatihim waa wakhtiga dhammaadkooda uu bilaabmayay saasaa ilahay u ballan qaaday haddana ilaahay wuxu uhi minhum usaalixuuna wa minhum duuna dalika waa markhaatiga rabbuna subxaanahu watacaala intoodii wanaagsanaydee nebi maxamed u markhaati furtay ee caddaysay shahaadadii iyo markhaatigii ilahay uga markhaati kacay dad wanaagsan baa ka mid ah dad wanaagsan oo culimo ahaa oo markhaatigii furay oo rasuulka rumeeyey oo asxaab noqday waa kuwa aan la ilaawi karayn sida cabdilaahi bnu salaam radia allaahu canhu raggu horkacayay oo tiradoodu haba yaraata haddana in la taseeyo ma mudna ma mudna waxa weeyaan cadaaladda qur-aanku ina baraya wey haddii dad badanoo xumi ay jiraan ama dowlad ha ahaadeen ama ummad ha ahaadeen ama qolo ha ahaadeene oo qaar wanaagsani ku jiraan kuwa in la raaciyo maaha ee waxay leeyihiin hoosta kaxariiqooda iyo tilmaantooda gaarka abay ah leeyihiin wa minhum duuna daalika waa kuwo aan sida ahayna shar badan waxyaabaha ilahay uu nimankaa ku imtixaanay waxaa ka mida bilxasanaati wasayi'aat xasanaadku waa waxyaabaha wanaagga ilaahay u sameeya wuu u barwaaqeeyaa baahiyo badanay leeyihin buu daboolaa waxay tabayaan buu siiyaa waa imtixaan sayi'aadkuna waa dhibaatooyinka la marinayo waana sunnada adduunyada sunnada adduunyada macnaa arrintani keligood kuma ahee dhaqanka adduunyada iyo macnaha dabeecaddeeda waxay tahy sidaa ilaahay wixii uu dadka uu siiyeyba dheeraada waa imtixaankaasay ku jiraa wixii dhibaatay la kulmaanna iyona imtixaan bay ku jiraa labadaba waxaa la doonayaa xasanaadkana in dadku ku sabraan sayi inay ku sabraan <clears throat> fakhalafa min bacdi waxaa ka hadhay fakhalafa waxaa ka hadhay reer banu israa'iil min bacdihim dabadood khalfun kuwa dadxuna wariu lkitaab tawraad bay dhexleen ya'khuduuna waxay iska halqafayaan oo iska qaadanayaan carada haada aladnaa adduunyadan agaabteeda bagaashkeeda bagaashkeedan yara kooban ayay iska qaadanayaan laaluushahaan wayaquuluuna waxay odhanayaan sayuqfaru lana waana loo dhaafi doonaa waannu iska guranaynaa ilaahay baa naga dhaafiya wain ya'tihim hadduu u yimaado oo loo keeno caradun milu badeecad adduunyo oo intii hore oo kale ah ya'khuduuhu haddana way daldali oo way iska qaadan doonaan alla wuxuu yidhi isagoo fashilinaya alam yuuqad calayhi miihaaqulkitaab oo miyaan laga qaadin ballantii kitaabka allaa yaquuluu inaanay odhan bay ballantu ahay cala allah ila alxaq ilaahay inaanay ka sheegin wax xaqa mooyeen wax kale ballantaasaa laga qaaday way ka baxeen wa darasuu maa fiihi waxa ku sugan kitaabkana way akhriyeenoo way ogaadeen waddaaru laakhira daarta dambe jannada khayrun liladiina yattaquun dadka ilaahay ka cabsanaya way u fiicanta adduunyadii alaabteeda way uga fiicanta afalaa tacqiluun miyadaan waxba garanayn waaladiina yumasikuuna bilkitaab kuwa kitaabka irkaday ee qabsadee cuskaday wa aqaamuu salaa salaadana oogay ee si fiican u tukaday innaa annagu buu ilahaydhi laa nudiicu lumin mayno ka lumin mayno ajra almuslixiin samafalayaasha abaalkoodu lagama yaaba inuu luma buu ilahay subxaana reer banu israa'iil ilaahay waxa uu tilmaamay ammaanadii loo dhiibay inay aada ugu xadgudbeen aada ugu xadgudbeen weliba xadgudubka waxa horseedka ka ahaa ciddii ammaanada inay caddeeyaan oo ay gutaan ammaanadii diinta weeye ay waajibka ahaydoo culimadiia ah. magaca ilaahay u bixiya waxa weeye khalfun waxaa kala jira khalaf iyo khalfun bifatxi laami wa bisukuuniha haddii sidan loo sukneeyey oo la yidhi khalf waa dadxunka khalafku waa khalafka khayr kale weeye khalfiguna waa dadxunka weeye ambiyada ilaahay uu kaga soo warramay wanaagsanaaye wakhtiga hore soo jiray baa suuratu maryam uu kaga warramay markaasaa ilahay wuxuu uhi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaata watabacuu shahawaati fasawfa yalqowna haya marka halkanna waxau ihi fakhalafa min bacdihim khalfun kuwaas maxay ahaayeen adaacu salaata watabacu shahawaat diintii ilaahay iyo cibaadadiisiina way ka tegeen hamadoodiina way hogaamisay kuwanina waa noocii un aayaddu si kaluunbay udhigtay diintoodii way yaqaaneenoo way barteenoo kitaabka way hayeen cilmi ahaan bay u hayeenoo camalkiibaa laga waayay way looxtuureen way kitaab xooreen diintiibaa shaydaan ka leefa marka warisulkitaab way dhaxleen kitaabkii towraad marka yaakhuduuna carada hada aladna kan dhow aladna adunyaa aladna hiya aladna waa mid dhowoo dee aan dheerayn leanna maalmo yar baad haynaysaa waanay ku dhaafaysa marka carabkeeduna waa waxaa la soo bandhigaye soo muuqanaya marna libdhaya maaha wax joogaya waa wax marna muuqanaya marna libdhaya qur-aanku marna carab buu ku shabahaa marna ziinat alxayaati dunya waa shay bilic ah marka adduunyadii yarayd bay ku kadsoomeenoo diintiibay adduunyo ku iibsadeen waar ka daaya waar culimmadii ba ahaydeene dee diinta adduunyaha ku iibsanine xaqa caddeeya oo ammaanada ummadda gaadhsiiya oo waajibka guta haddii la yidhi oo iska daayana waxay yidhaahdeen sayukfaru lana dhib ma jiro oo waanu dembaabaynaa toobadkeen baanu ku xigsiinaynaa haddana waa loo soo bandhigay caradun miluhu adduunyo kalaa la siiyey haddana way iska qaateen sayukfaru lana haddana sayukfaru lana macnaha waxaa labaadoo goobtan ka muuqanaya towbadii ilaahay loo toobadkeeni lahaana sidii albaabka lagaga xidhayay bay sameeyeenoo way jeesjeeseen ilaahay toobadii u toobadkeen laamay ku jeesjeeseen kol hadduu qofku yidhaahdo ilaahay baa faxane waa qafuuro raxiim ilaahay ee waanu samayn doonaa xumaanta wuu naga dhaafi doonaa shuruuddii toobada laga waayay mid ugu mid asaasiya oo muhiima oo ahaa waxaa inuu shaygaa qofku ka murugaysan gacantana ka qaado labadaa shardi ee muhiimkaabaa ah laga waayay mar haddaanu gacantana ka qaadin kara murugaystayna uu leeya waynu samayn doonaa wax laga dhaafayaa ma jiro marka toobadiina halkaasi albaabkeeda kaga xidhmo <clears throat> qur-aankuna in fara badan buu eedeeyey ceedeeyey nimankaa ammaanadu ammaanadaradu way xuntahay iyo khiyaamada xagga ammaanadu laakiinta diintaa daran eh, hal tusaale oo layaab badanna ilaahay waa soo qaadan doonaa oo nin culimadooda ka mid ahaa sida ay tilmaamaysa aayadda boqol iyo shan iyo toddobaatan ayay ilahay tusaale u ka bixin doonaa laakiin tani guud ahaan bay ahayd alam yuuqad calayhi miihaaqu lkitaabi anlaa yaquuluu cala allahi ila alxaq ballan baa laga qaaday kitaabka ku qornayd inay ilaahay xaqun ka sheegaan oo adaa'u lamaana ammaanada inay gutaan weeye xaqa sheegidiisu ilaahay wixii uu kitaabka ku qoray in dadka la gaadhsiiyo taas ahayd laba dhinac oo khatar badan bay uga dhaceen wanaaggii laga doonayay yuhuudda iyo kiristanku yuhuuddu iyagoo cilmigii ogsoon bay ku camal fali kari waayeen diintii xaq ahayd bay ka been sheegeen nimanka kale la yidhaahdo kiristankuna waxa ay diin ka dhigeen waxaan diin ahayn iyo bidca iyo khuraafaad wa rahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtiqaaa ridwaan illaahi famaa racawha xaqa ricaayatiha rahbaaniya suufinimo iyo waxay iska dhambasheen waxay isku qanciyeenoo shaydaan u waxyooday bay diin ka dhigtay marka sidaas qur-aanku u cabiray laba magac ilaahay u bixiyey hayri lmaqduubi calayhim waladaaliin kuwana waa kuwa loo cadhooday ammaanaday khiyaameeyeen daraaddeed kuwana waa kuwo ambaday oo waxaan diin ahayn diin ka dhigtay oo saluugay oo qawaday oo yidhi intanigu naguma filla towraad iyo injiil ku filaniye waa inaynu arrinka geejinaa waa inaynu ilaahay ku caabudnaa wixii aynu inagu xiisaynayno laakiin ummadani labadaasay udhexeeyaa oo wixii la farayna kama tegayaana waa ku camalfalayaa waxaan diinahayna diin kama dhiganayaan wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas wa darasuu maa fiihi waxay akhriyeen kitaabka wixii ku sugnaa hadihi diraasa laysat diraasat alfahmi walaa diraasat alcamal inamaa hiya diraasat lixtiraaf may ahayn akhrintan kutubta ay akhriyayeen ee ay baadhayeen diraasad ay doonayaan inay xaqa ku fahmaan oo ay xaqa ku raacaan may ahayn may ahayn diraasad ay doonayaan inay ku camalfalaan diinku horumariyaan laakiin diraasatulixtiraaf bay waxay u baadhayeen kutubta oo ay u akhriyayeen maalinba halka laga qiildayaye laga maroorinayo inay raadsadaan oo caamada sidii ay ugu qiildayi lahaayeen ayaa nimankaasi ay ku dadaalayeen marka qofkuna kolka uu baadhayo waa inuu xaqtoon yahay kolka uu ama cid wax weydiinayo ama kutub baadhayo ama cilmi eegayo qofka muslimkaa waxa u daran ee uu baadi doonayaa waxa weeye talow masaladan halkeebaa qawi ah daliilka halkee wadata ilaahay halkeebuu kaaga raalli noqonayaa laakiin ama hebel ku ayid ama ha lagugu ammaano ama hebel kula ficiltan ama maxaanku idhahdaa sumcad ku hel ama adduunya ku hel waxaase ma aha qofka muslimka ah diraasadiisa maaha marka uu qofka muslimka ahi wax diraasaynayo wax baadayo wax qorayo wax akhriyayo waajibka saarane waxa weeye adaa inuu ammaanada guto sida uu isagu ku qanacsan yahay inay xaq tahay ama dadka muslimiinta ahee muxaqiqiinta ahi ay mareen inuu maro weeye xaqdoon yahay wey qofka marka wa darasuu maa fiihi waxyaabaa lagu eedaynaya ka mid iyagoo kitaabkii yaqaana ayay saa sameeyeen <clears throat> wahum yatluuna alkitaab iyagoo kitaabkii akhriya wey adduunyada qofkani hadduu qaatay noocay doonaysaba ha ahaatee aakhirana seegay talow maxaa ayaanu helay waxba wadaaru laakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun qofka taqwale aakhira u khayr badan waxa ugu khayr ugu ayaan daran man baaca aakhiratahu bidunyaahu qofka adduunyadiisa ku iibiya aakhiro macnaa aakhiradiisa ku iibiya adduunyo waxaa kasii ayaan daran man baaca aakhiratahu bidunyaa hayri qofka aakhiradiisa ku iibiya adduunyo cid kale ay qaadanayso iyagoo qiildeeya cid kale ay halkaa mareen waxa ilaahay u ammaanay kuwa hadduu eedeeyey nebi maxamed iyo asxaabtiis oo ay ka mid ahaayeen qoladii kasoo islaamtay yuhuuddun ilaa waa asxaabtii nebigawne kuwa ilaahay wuxuu ku eedeeyey diintay yaqaaneen inay ka been sheegeen kuwan soo socdana ilaahay wuxuu ku ammaanay diintii ay yaqaaneen inay cuskadeen ay ku camalfaleen waaladiina yumasikuuna bilkitaab yumsiku iyo yumasiku midina masaka buu kayimi midina amsaka labada ficile maadigay mudaaricani ka kala yimid baa saas afcala iyo facalana dee macnaha ay isdheer yihiin waxa weeye tafciil waxa uu tusinayaa takfiir buu tusinayaa shaygiioo badan marka yumasikuuna bilkitaab kitaabkii baa irkadeen aada ugu dhageen iyaga hagay manhaj ay ka dhigteen kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey qur-aankan ahaa ayay qabsadeen hawadooduna may hogaamin adduunyana may hogaamin caamana may hogaamin madaxina may hogaamin laakiin yumasikuuna bilkitaab kitaabkiibaa hogaamiyey wa aqaamuu salaa waxay sheegaysaa say kitaabka ugu camalfaleen kuwaasi waa muslixiin innaa laa nudiicu ajra almuslixiin ilahay baasaa yidhi subxaana wa tacaala marka taasi waxa ay tilmaamaysaa sidaynu dee xagga dambena ku arki doonno kollay qolaba waajib baa u yaalleh waajibka culimmadu inuu yahay gaadhsiin dadka ay diinta gaadhsiiyaan usluubka ugu xigmada badan leh ee ugu waadixsan iyada oo xaqa miidda ah ee saafiga ah ee aan khuraafaad iyo leexintoona lahayn inxiraaftoona lahayn ay dadka ammaanada gaadhsiinayaan waajibka saarani waa kaa weeye waajibka marka uu qofku guto wuu ka sharaf iyo ammaan badan yahay ummadda kale oo dhan wuu ka dheeraad buu leeyahay waxa uu la soconayaa uu helinayaa maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa mar hadduu dhexalkoodii hirgeliyey hadduu qofku ka been sheegana ama uu ammaanadaa gudan waayana wuu ka dhibaato iyo dembi iyo ciqaab badan yahay siduu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam markii uu ka digaya macsiyada iyo jaraa'imka dadku ay ku dhacayaan culimmada iyo madaxda iyo dadka acyaanta hormuudkaabuu aad uga sii digay marka waxa uu lahaa nin caalimahoo cilmigiisa ku camalfali waayaba qiyaamaha intoo midhicirku uu ka soo dhaco iyada oo dhulka uu yaallo ayuu ku wareegayaa ahlu naarkaa ku soo ururaya naartaabuu ku jiraaba war maxaa kugu dhacayso adiga aad u wanaagga nafaraya xumaantana noo diidaya wallaahi xumaantaasaan idiin diidi jiray anna waan samayn jiray wanaaggaan idin fari jiray anna ma samayn jiray marka arin aad adag weeye oo ay tahay qofku marar badan waana iska imtixaan badan tahayoo qofka had iyo jeer sidii aynu horeba u sheegaynay shaydaanku haddii isaga uu ka quusto isaguu dadaalayaba waxa uu usoo isticmaalayaa dad fara badan buu usoo isticmaalayaa mar wuxuu usoo isticmaalayaa ehelkiisa ma reerkooda oo dee waatay soomaalidu odhan jireen fiqigu tolkii kama janno gala mi ahayd macnaha waxay ujeedaan siday u u jahaynayaanee loo marawaxadinayo ayaa dabeedna odhanaya aakhirana meel taga lehe tolka ha ka hadhin waxay odhan jireen tolka iyo kabta midna lagama dhexbaxa bay odhan jireen macnaha kabta haddaad ka dhex dee kurtimada ayaa ku mudaya dhagaxaantaad faraha ku dhufan tolka haddaad ka dhex ka dheeraysana dee waa cadowgaa ku goosan doona weeye <laughs> macnaha waa daliilada dadka lagu ribro daliiladii qabyaalada weeye Ehm, waxaasoo dhan waxa ay sheegayaan qadaasadii bay siiyeen qabyaalada macnaha hufnaantii laakiin qofku waa inuu maaragtay ku xisaabtama intaa laftigeedu imtixaanayto maamulada laftigooda qofkii laga yaabaa in fara badan inay la hoos galaan oy doonaan inay ka shaabadaystaan cid waliba waxay isku dayaysaa qofkani markay u sahlan tahay hadduu wax sheegayo qof liidara uu yahay in ama laga shaabadaysto ama laga dhaxadlo ama lagu guuro ama laga ag muuqdo ki wax wadaaba marka wasadiyadana waa loo baahan yahay siiba marka uu qofkaasi mashhuur noqdo axmed ibni xambal baa nin wuxuu ku lahaa istacid eh, billaahi min ashuhra waxaad ilaahay ka magan gashaa inaad noqoto nin mashhuurahoo dadka dhexdooda caanka ah ilaahay ka magangal buui anigay taasi dhibta eh axmed ibni xambal baa leh caado waxau ahayd dadka muu raaci jirinoo keligii buu socon jiray oo waddada shaaricaana muu mari jirin ee meelaha had jeer luuqa ah ayuu iska yaro lugayn jiray keligii leanna haddii uu dee shaarica maro qaar badanoo ama ku howlan ama mashquuliya ama ka barakaysta ayaa kasoo horbaxaya kuwaasuu ka baxsan jiray marka wallaahi taasi dhibaato weyn ayay igu haysaayo sanadaha faraha badan waxa xabsiga ay u kalifay waa mashhuurnimadaasun marka istaciid bilaahi min ashuhra ilaahay shuhrada ka magangaloon qof kaamil oo iska qarsoon inaad noqoto ilaahay bari bula waaya waid nataqna aljabala fawqahum waid wakhti xus buu ilaahay yidhi nebi maxamedow nataqnaa aanu soo hinjinay aljabala buurtii tuurusiina la odhan jiray fawqahum dushoodaa ilaahay uu keenay kaannahu dulla isagoo buurtaasi ay tahay kaannahu dulla sidii daruur oo kale daruur oo kalea la dul keenay wadannuu waxay maleeyeen annahu waaqicun bihim inuu ku habsanayo way yaabeen waxay idhahdeen buurtanina ina dul way inagu dhacaysa ilaahay wuxuu uhi khuduu maa aataynaakum waxaanaanu idin siinaye diintan ku qaada biquwatin dadaal wadkuruu maa fiihi xusa macnaha ku camalfala axkaamta iyo sharciga ku sugan lacallakum tattaquun ilaahay si aa uga cabsataan nimankan iyagaa miiaaq baa kitaabkii lagaga qaaday miiaaqaasi muu marin miithaaq dambe iyo ballan dambaa qasab lagaga dhigay markaa oo kolkii tii kitaabku ay mari weyday ilaahay buur buu soo gooyey buurtaa duursiina laydha dushoodaa la keenay kolkaasaa la yidhi khuduu maa aataynaakum biquwa wadkuruu maa fiihi imika qaata kitaabka kuna dhaqmo ku camalfala qasab ku guddoonta sidii markii hore ay dabada iyagoo ku siqaya u galeen magaaladii kelmadiina bedelay iminkana way sujuud bay la wada dheeceen iyaga oo ilna iskaga eegaya buurta ilna ku eh, dhanna ku sujuudsan lidaalik baa la tilmaamay hadday sujuudaanna in sujuuddoodu maroorto ilaahay taa lama doonin dadka muminiinta ah laakiin wuxuu la doonay iyagoo ikhtiyaar leh inay doortaan shayga xaqa ah iyo samaha taasay ku qiimo badan tahay taa in ay sidaa ku raacaan xaqa ayaa ilaahay ku ammaanay dadka muminiinta ah aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbi wlmu'minuun kullun aamana billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi warasulih laa nufariqu bayna axadin min rusulina min rusulih waqaaluu samicnaa laa nufariqu bayna axadin min rusulih waqaaluu samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbana wailayka almashiir ilaahay saasuu ku ammaanay nebi maxamed iyo asxaabtiisu iimaanka waafiga ah ee wanaagsan ee aan qasabka lahayn ee ikhtiyaarka ahay qaanacaad ah. qisadii reer banu israiil halkaasaa ugu dambaysay waxaad arkaysa qisadani waa qisada ugu soo noqnoqodka badan qur-aanka kariimka ah marka aad eegto nebi muuse calayhi salaam oo ummaddan loo dirayna magaciisu waxaan filayaa boqoliyo saddexiyo soddon meelood horta boqoliyo soddon meelood waa ka badnaa inta uu ku soo noqnoqday qur-aanka kariimka ah taasi waxay tahay waa ummadani waa ummadaha ugu dhowaa ummadan islaamka rasuulkanna waa rasuulkii ugu dhowaa waa ummad raadkeedu uu sii muuqdo oo jirto oo sii nool marka ummadda ah in la ina siiyey wixii ay ku halaagsameen ay adhaxda kaga jabeen in lainoo halkan la inoo soo dhigo kitaabkeenna kariimka aynu ka ahriyayno iyo dadkan dhaqamadoodii foosha xumaa waa kayd weyn oo ilaahay inagu ina siiye weeye kayd weyn oo aqoonteenna iyo waa aragnimadeenna ilaahay uu ku kobciye wey oo qofkii waxaan geli lahaa dee halkan u ahriyaya war waa tii reer banu israa'iil haddana mid kalaa lagu talaabsa wartani waa tii reer banu israa'iil culimo iyo caamo iyo madax iyo rag iyo dumar mid walba waxbaa laga sheegay waaya waa waqti xus nabi maxamedow akhada rabbuka ilaahaagu waa qaaday min bani aadama ilmo bani aadam min duhuurihim dhabarkooduu ka qaaday duriyatahum ubadkoodii ubadkoodii baa dhabarkooda laga soo saaray wa ashhadahum calaa anfusihim naftoodii buu markhaati uga dhigay alastu birabbikum ilaahay wuxuu ihi isagoo la hadlaya ilmo bani aadam ilaahiiniisa umayhi qaaluu waxay idhahdeen balaa ilaahayagii baa tahy shahidnaa markhaati baanu ka nahay inaad ilaahayagii tahay sidaa waxaan u yeelay baa ilaahay wuuli an taquuluu yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha si aydaan u odhanin idinkoo ila doodaya innaa anagu kunnaa waxaanu hayn can haada haafiliin waxaan aadna weydiinayso waannu ka war la'ayn oo nalooma sheegin si aydaanu odhanin la idiin sheeg aw taquuluu ama aydaanu odhan idinkoo marmarsoonaya innamaa ashraka aaba'unaa aabbayaashayuunbaa gaalnimo sameeyey min qablu horay adduunyadii markii la joogay wa kunnaa waxaanu hayn duriyatan min bacdihim dee yaryaroo ka dambeeyuunbaanu hayn afatuhlikuna miyaad nagu halaagaysaa ilaahay waad noo haysataa bimaa facala almubdiluun baatil wadayaasha iyo kuwa xadgudbay wixii ay sameeyeen ilaahw ha noo qabsan si aydaan taa u odhanin wakadalika sidaasoo kaleun baanu nufasilu laayaat aayadaha u cadcadaynaynaa mar walba walacallahum yarjicuun iyo dadku si ay ilaahay ugu noodaan waxaa halkan qisadan ay tilmaamaysaa ilmo bani aadam diin iyo diin la-aan iyomaa u asal ah waxaa u asala diin ayaa u asal ah gaalnimo iyo tawxiid iyomaa u asal ah waxaa u asala tawxiid ayaa u asal ah fidro iyo la-aanteed fidradaa u asal ah ilaahay baa wuxuu uhi fidrat allah allatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim waa fidradii ilaahay dadka uu ku abuuray ayaan la badelin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qof waloo soo dhalanayaaba inuu fidradaa ilaahay iyo diinta iyo caqiidada iyo iimaankaa saxdaa kusoo dhalanaya kullu mawluudin yuuladu cala alfidra qof walba isagoo iimaan iyo islaamnimo leh buu soo dhalanaya fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa qofku isagoo islaammabu soo dhalanaya fidrada ku sugan marka labadii dhalay ayuunba ama yahuudi ka dhigaya ama kristan ka dhigaya ama mujuusi ka dhigaya hadduu fidrada ka baydhayo sababbaa loo noqonaya taas nabir weeye oo aan la odhanaynin dadka markooda hore ilaahay wuu karaameeyey abuurkooda ka idhaa doofaar iyo daayeer baawasal ahaa iyo midha xareeraadna waa mid waalanoo ibliiska dhex hadlay fikradii daarwin ninkii la odhan jiray mar labaad buu ilaahay karaameeyeyoo caqiidadii u wanaagsanayd ee miid ahayd ee saafig ahayd baa ilaahay ugu deeqayoo fidradaasuu ku abuuro ku barbaariyey iyaday taasi jirta haddaba oo miihaaqa uu ka qaaday taa kumuu daynin bifadli illaahi wa biraxmati ilaahay wuu ka gar dadka hadduu taa ku daayo idhaahdo dee markii hore waataynu is aragnay waa tii aan idin soo ururiyey waa tii aan ballanta idinka qaaday waa tii aad inaan rabbigiinnahay fidradaasaa ku dhalateen markii ay ifka usoo baxdeen xaggee ballantii kaga baxdeen wuu odhan karayay ila waa kan heshiiskan iminka ka qaadeen ilahay bay heshiiskan la galeen iyagoo aan caalamkanboo soo bixin caalamu dar waqhti ay yaryaraayeen laakiin rabbunaa subxaana mar labaad kumuu daynin caqligii uu siiyey ilaa caqli buu siiyey kolkay ifkan yimaadeenoo xayawaanka way ka duwan yihin waa dad mufakiriinahoo naadiqiinahoo mudabiriinoo wax maamulaya weeye taana wuu ku dayn karaya uu odhan karaya xayawaanka waa ka duweynaydeen iyo noolaha kalen caalamkan ku abuurae caqligii iyo fidradii asalka idiin ahaa aynu ku heshiino xaggee marayseen labadaasiba iyaday jiraan ayaa waxaa rabbuna uu ugu sadexeeyey inuu rusulna u soo diray kutubna u soo dejiyey bifadli ilaahay dheeraadkiisa intaasoo isa saara ka ka soo dulbooday fidradii asalka ahayd caqligii wanaagsanaa ilaahay uu siiyey cilmigii loo soo dejiyey rasuulkii tusaalaha ku ahaa waxaasoo dhanka kasoo dulbooday haddii adiga lagu idhaahdo xukuna maxkamada saar ma iska fadhiisaad odhan lahayd iyo raaxu mudan yah naarihiisa in laga waraabiyo ilaahay ayuu xaqu leeyahy ila intaasoo dhan oo isasaaranbu kasoo dulbooday lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arusul ilahay wuu cudurdaar dhamiy marka tanna waa taas weeye marka ilmo bani aadam min bani aadama min duhuurihim ilmo bani aadam buu dhabarkooda ka qaaday aadam uu abuuray kuwii ka farcamay ayuu soo wada kala guray soo bahalkan eryalku eryalkan reeryowgu soo marna ma yaraado marna <laughs> ma la kala jiido waxyaaba fara badanoo marna yaraada marna aada u bata waynu aragno mar iminka bahalkan yare kombyuutarka ah jihaaskaa yara kooban Eh, waxyaabaha ku jira mararka qaarkood baa waxay tilmaamaan haddii la kala firdhiyo maktabadaha qaarkood bay tilmaamaan iyo macluumaadkan internetka lagu ururiyey maktabad ka mida bay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo shalfisa loo sameeyo iyo daaro la dhigo waxay ka badan kartaa bay yidhaahdeen magaalo boqol kilomitir ku fadhida magaalo boqol kilomitir ku fadhida haddii la dhisoo la yidhaahdo macluumaadka meeshaa yar ku liqaansan lasoo dhigo way ka weynaan lahayd waa basharka wax ilaahay u sakhiray u furo basiidahoo yar weeye oo wakhtigan aynu arkayno xaaliga waaya ilaahay subxaana watacaala maxaad kula yaabaysaa awooddiisa lama yaabayno waa rumaysanna waxay tilmaamaan imika khasaa'is ulafraad marka ay ka warramayaan qoladan saynisku shakhsiyaadka iyo khasaa'ista ilaahay uu siiye uu xambaarsan yahay iyada oo malaayiin gaadhaysa khasaa'istaas ayaa haddana wax hal sentimitir ah, la-eg qadarkiisa hal sentimitir aad buu u yaryahay ayaa ay ku liqaadsan tahay macnaha hidasidayaasha iyo waxyaabaha wiraafiga ah ee qofka iyo dadka uu dhali doono oo dhan khusuusiyaadka ay leeyihiin iyo waxyaabaha u goonida ah ee ilaahay uu ku gaar yeelay kaa nudfadiisa bay ku jirtaa isaga iyo wixii ka farcamayoo dhan taasa cilmiga xadiidkii u ka markhaati furaya marka wixii kastee la arkay la gaadhay ee maaragtay dadka ilahay uu tusaa wuxuna ka markhaati furayaan awoodda ilahay qur-aanku inoo sheegayo marka haddaba min duhuurihim duriyatahum dhabarkoodiibuu ka soo guray caruurtoodii tagooggii tagooggii aabbaha iyo kii kale uu sii dhalay iyo ti kii kale uu sii dhalayay intaasuu soo wada kala guray iyagii wixii isdhalayay oo dhan buu bannaanka keenay wuu ka hadliyey alastu birabbikum sow ilaahiinii mayhi weeye jawaabteeda waxa weeye luqa alcarabiya nacam maaha waxa isku jira isweydiin iyo nafyi ayaa isku jira marka haddii nacam laydha xagga nafyiga mayhid bay noqonaysa laakiin bala min axrufi iljawaab xuruufta jawaabta ee halkan ku munaasibka waxaa ka mid a bala oo macnaheedu yahay anta rabbuna ilaahayagii baa tahay wey sow ilaahaynin ilaahayni ma ahay ehm, ilaahayagii baa tahay wey intaa kumay dayna shahidnaa bay raaciyeen ila waxay garanayaan meesha waxaa loo keenay inay naftooda markhaati ku noqdaan inay tahy ilaah iyagiibaat markhaati baanu isdhaakana intaasay israaciyeen inaad ilaaha iyagii oo ilaahnimada xaqa aad leedahay annaguna addoommahaagii adigoo aadna abuurtay intaaba markhaati baanu kan waa qirsanna markaasaa dabeed sababta ilaahay uu tan u yeelay iyo xikmadda ku jirtu ka dhaadhiciyay ee loo cudurdaar dhammaynayo an taquuluu aw taquuluu intaas si ayadaan o dhan labada aayadood si ayadaan u qiyaamaha qaafiliin baanu hayna waxba nalooma sheegin si aydaan u odhanin aabbayaasha ayaa shirki sameeyey annaguna ubad yaryar baanu ahayn afatuhlikunaa bimaa facala lmubtiluun si aydaan intaasoo dhammiba u xidhmaan intaasoo albaab ilaahay idiin xujo dhammeen marka halkaa waxaad ka arkaysaa diintu dadka marka ilaahay uu keenay wuu xujo dhammaynaya koow badbaadadoodana wuu doonaya labadaba isugu jira marka qisada waxaaynu ka faa'idaysanay in fidradan wanaagsana dadku ay heleen taa kalena ay kasii horeysa saa daraaddeed baa ilahay uhi wamaa wajadnaa liakfarihim min cahd intoodii badnayd dadka cahdi kumaan helin cahdigii aan ka qaaday wakhtigaa kamaan helin baa ilahay xadiidka saxeexaina waxa uu tilmaamayaa in aadam ilaahay dhabarkiisa uu masaxay oo wixii uu dhali doonaya oo dhan uu ka soo daadiyey dabeedna uu ka qaaday waxaynu haddaba soo aragnay suuraddu kollay qaybteedan dambe ama guud ahaanba saynu hore usoo sheegnay bilowgeedii waxay dhidibada u taagaysay adkaynaysay daliiladiisa badinaysay towxiidka ilaahay marka qaybtaa waxaa kusoo dhammaaday qisadii reer qisaskii ambiyada ayaa halkaa kusoo dhammaaday oo dhinacyo badan towxiidka ilaahay ka adkaynayay oo duruusta aynu ka qaadanayna towxiidka qisaska ah qaybahan dambe iyaguna marka qisadan iminka aynu dhaafno qaybaha kasii dambeeyana tawxiidkii unbay siyaabo kala duwan iyaguna u adkaynayaan aayaadka ilaahay caalamkan ka muuqday qeybka dambe iyo awoodaha ilaahay iyo waxyaabahaas oo daliiladii tawxiidka ah ayaa dhan kale ilaahay haddana uu kasii akidaya watlu calayhim baa ilahay uhi waxaad dushooda ku akhridaa dadka aad nebi maxamedo wax sheegayso naba aladii kii warkiisa aataynaahu aayaatina aayadaha yagii baanu siinay buu ilahay yidhi iyo waxyigayagii waa kitaabkii tawraad buu yaqaanay fansalakha minhaa markaasuu ka dhex siibtay aayadihii mur buu ka dhex yidhi bay xejin kari waayeen faatbacahu atbacahu shayaan shaydaan baa dabagalay shaydaan baa ku xidhiidhiyey fa kaana min algaawiin wuxuu ka mid noqday kuwa hallaabay ee ambaday walow shiinaa haddaanu doonayna buu ilaahay yidhi laraafacnaahu biha aayadaha kor baanu ugu qaadi lahaynoo waanu ku cisayn lahayn isaga walaakinahu isaga ayaa akhlada ila alard maala ila alard dhulkuu doortay adduunyaduu doortay watabaca hawaahu rabitaankiisiina wuu raacay fa kaa tilmaantiisu buu ilaahay yidhi reer banu israa'iila culimmada ahaa tilmaantiisu waxay ka dhigan tahay ka mathali lkalbi ay oo kaluu la mid yahay in taxmil calayhi haddii aad erido haddii aad cagta ugu dhufataad erido yalhaf carabkuunbuu laalaadinaya aw tatruku haddii aad iskaba daysa meeshana iska taagnaadee yalhaf carabkuunbuu laalaadinaya foolxumadiisu waa halkiiun daalika sidan waxa ah mathalu lqowmi qolo tusaalahood alladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha iyaga beeniyey buu ilahay yidhi tusaalahooda wa qaar faqsusi lqasas qisooyinka dadka u cadcadee lacallahum yatafakaruun bal si ay u fikiraanay wax u fahmaan saa'a maalan tusaale ahaan waxa xumaaday oo wax tusaale loo sameeyo u xun alqawmu qoladii aladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha yaga beeniyey ayaa ugu tusaale xun wa anfusahum kaanuu yadlimuun naftoodana ku gardaroonayay kuwaasaa ugu tusaale xun buu lahay sidaa darteed baan ayga ugu shabaha culimada qaarkood waxa ay leeyihiin waa tusaale ilaahay uu bixinayo qof intoo diin la siiyey garan waayey diin baa la siiyey oo shaygii u qaalisanaaya iyo waxii samaawiya markaasuu garan waayo wuu saluugay oo wuu qawaday dabeetana dhan buu iska dhigayoo wax kale oo adduunyo ah buu ku badashay kaasi wuxuu noqon karaa hal shaqsi wuu noqon karaa ummadna wuu noqon karaa oo ummadda laftigeeda markuu ilaahay diin iyo iimaan iyo islaamnimo siiyo iyo waxay samaawiya halkaa ay ku tuuraane xaggaa u yaacaan adduunyada iyo gaalada dee tilmaanta wadaadkani leeyunba iyaguna leeyi ee tilmaantu sida ay u sheegaysa nin qura ummad fara badan oo ilaahay diin iyo islaamnimo uu siiyo salowgay iyadana waa loo daliishan karaya marka tusaalahaas kuwaa tusaalu ahaa innagana tusaalu inooye cid walbana tusaal u yahay culimada qaarkoodna waxay leeyiin me mid balcam ibnu baacuuraa la odhan jiray buu ahaa culimadii reer banu israa'iil ka mid aho kitaabkii ilaahay uu siiyey buu dabeednaa ayuu qawado markaasuu ka hor yimi nebi muuse nabi muuse dagaal dhex marayoo uu ka hor yimid oo kitaabkiina halkaasu ku tuura la xutuuray niaana inagu kitaab xoray marka soomaalidu yaqaaneen hebeloo qur-aanka yaqaanay ama diintu aad u wanaagsanaa marka dambena ay arkaan isagoo daandaamay oo wixii uu ahaan jiray aad uga fog siduu ahaan jiray iyo siduu imika iyo farqi weyne udhexeeya ayay idhaahdeen kana waxay idhahdeen waa hebeloo looxtuuray ama hebeloo kitaab xoray bay idhaahdeen magacadaasay u bixiyeen marka ninkani wuxuu ahaa nin kitaab xoray buu ahaa ninkan qur-aanku ka waramaya marka bal haddaba kaa ahri qisadiisa raggii culimmadii reer banu israiil kaasaa ka mid ahaa marka cid kasta oo cilmi ilaahay uu siiyey si ay cilmigeeda ugu camal fasho oo aanay ceebtanna u soo gaadhin tusaalahan xunna aanay u yeelanin tusaalaha xunna aanay u helin marka horeaynu usoo qadinnay halkii hore markaynu soo maraynay ammaanaha diinta ee cilmiga ayaynu soo qadinnay wixii maaragtay halkan laga odhan lahaa laakiin waxaad arkaysaa insaaniyadda wanaagsan iyo karaamada ilaahay uu qofka siiye waa diinta qofku intuu karaama leeyahy waa diinta ilahay wuxuuhi walaqad karamnaa bani aadam wa fi lbari waalbaxr warasaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqna tafdiila dheeraad buu ilaahay siiyey marka karaamadaasi waxay kamilantahay qurux badantahay qiimaheeda leedahay kolkuu qofku diin leeyahay haddii qofkaasi diinta uu tooro ama bilaa diin yahay dee waa kan ilaahay wuxuu ka saaraa baniaadamnimadiibuu ka saaraae wuxuu ku shabahay aygan waynu dul taaganay marka ilaahay suurat ljumuca wuxuu leeyahy rabbuna subxaanah mathalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha ka mahali alximaar yaxmilu asfaara bisa mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illahi wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin dameeroo kale ka dhigayeen kuwii intoo kitaabka la siiye towraad aan qaadin waa dameeroo kale halkanna waa eyoo kale xayawaanada markay dadku isku caayayaan soo labadan un ma soo qaataan qofka qof caaya kalbiyo buui ama ayo <laughs> ama wuxuu idhahdaa dameeryo ayuu idhahdaa maba labada laysku caayo un labadiibaa ilaahay uu ku caayay subxaanahu wa tacaala dadkii cilmigoodu anfici waaye ku camalfali waaye subxaana allah macnaha waa tii aynu hore usoo nidhi cilmiga oo lagu camalfalo qofku ku camalfalo ummaddu ku camalfasho ammaanta u weynbay ayay ku heshaa cilmiga oo la iska tuuroo diinla-aan loo baxana cayda u weyn baa lagu helaa iyo eedda u weyn ayaa lagu helaa waaya ina allaha la yarfac bi alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ilaahay kitaabkan ummaduu sharaf ugu yeelaa ummada ayuu sharafu ku yeelaa qaarkoodna wuu ku eedeeyaa halkanna ilaahay wuxuu idhi walow shi'naa la rafacnaahu biha haddaan doonayo sharaftii cilmiga waan ku sharfi lahaa laakiin ikhtiyaarkiisiibaa wuxuu noqday akhlada ila alard akhlada bimacnaa maala maala ila alard dhulku u leex adduun iyo aakhiro adduunyaduu doorto diin iyo diin la-aan diin la-aan buu doorto kitaab iyo kitaab la-aan kitaab la-aan saas wey marka qisadiisa waxba u banbixi mayna qisaday yaro badiyaano dee qisooyinkuna mar hadday qeybna yihiin daliilna aanay lahayn layskuma sii howlo laakiin wuxuuna muhiimahu in cibrada iyo midhaha laga qaadanayo iyo mustafaadaadka waxa qisada laga faaidaysanayo unbaa muhiima waana taa qur-aanku kusoo koobay fansalakha minha insilaakha waxaa la ydhahdaa neefka xoolaha ah marka haragga laga siibo aayatun lahum lleyl naslakhu minhu nahaar naslakhu minhu nahaar habeenkii oo maalintii laga siibayo waa la kala siibayaa sidii ay isugu lifaaqnaayeen marka waxaa dabool u ahaa haybad u ahaa sibqad u ahaa ammaanayo asturayo qurxinayo diinta ilaahay dabeetana waa taa waa kaa ka dhex siibta fa atbacahu shayaanu fa kaana min alghaawiin oo sideedaba qofku diinla-aan hadduu u baxo saaxiibkii waa shaytaan kolkii waa shaytaan jamciisu waa shaytaan alam tara annaa arsalna shayaatiina cala alkaafiriina ta'usuhum azaa miyaanaad arkayna way ku lifaaqan shaytaan baan anna ku dalbaday baa ilahay waan ku dalbaday markay diideen baan anna shaytaan ku dalbaday haddaan doonaya walow shi'naa la rafacnaahu biha yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat dadka muminiinta ah ilaahay daraju kor ugu qaada kuwa ahlulcilmigaana daraju kasii sarraysiiya ahlulcilmigu muminiinta kale way ka sareeyaan sida maaragtay aayadaasi ay tilmaamayso marka cilmigii uu ka kor noqon lahaa isagaa ka leexdo wuxuu doortay inuu dhulka iska maaragtay adduunyada u leexdo iimaansan waayo aayaadkii hawadiisa raaco ay oo kala dheh aygu sida la ogsoon yahay mar walba tilmaantiisu waa mid aan isha soo jiidanayn iminka de qofku hadduu afka kala hayo iyo haduu afka isku hayo iyo asturan yahay ama uu maaragtay muuqaalkiisu wanaagsan yahay dee hadduu afka kala hayo inta yaruu hamaansanayo ayaa la yidhaahdaa afka gacanta saar masaasaaba dee wanaagsanba intuu hamaansanayo qofku lidaalik baa labadaa debnood sharcigeennu wuxuu ka soo qaadaa qofka magtiisa debinta kore iyo ta hoose waa qofka magtiisaoo dhammaystiran leannahu haddii labadaa laga fujiyo qofkii cidiba eegi kari mayso <laughs> subxaan min nicam illaah labadaa laga fujiyo oo taana dhankaa loo fujiyo taana dhankaa loo fujiyo qofkaa inuu dee bahal ku gashado intaa mooyaane cidi eegi kari mayso ilkaha iyo ciridka iyo foolxumadiisa sidaa daraaddeed ayaa ilaahay siyaabuhu u naaraya ahlu naarka waxa ka mid ah inuu yidhi wahum fiiha kaalixuun naarta iyaga oo ku jira kaalixiin bayiin waa sifooyinka ahlu naarka kaalixa marka ay sharxayaan culimmadu waaba filayeen athar darajadiisu maaragtay aanay qawi ahayna kusoo arooreen way weji diirayin baa lagu fasiraa fuqna curkuu tegayaa fuqna dhulka dibintaana ilaa dhakadaa la geynayaa debintan hoosena hoos baa loo jiidaya ilaa xuduntaa la geynaya dabeetana waa afkalaqaad afqalaqaadkaasaa ilaahay uu ku fadeexadaynaya ahlunaarka aygiiyo waa afkalaqaad arrinkiisu haddaad erido afku kala qaadi hadduu joogana afku kala qaadi in taxmil calayhi haddaad ku kicisood ku orordo ama erido yalha carabku laalaaday aw tadruku waad iska daysa yalha carabku laalaaday wixiisuba afkalaqaadka xooga qarsoona muuqaalkaasuu leeyahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka macnaheedu waxa weeye qofkaa isaga ahay si kastaba ha ahaadee kol hadduu diin beelay duunyaba ha helo magacba ha helo maalba ha helo ha joogo ha maqnaado waa noocan oo kale marna ammaan male saaa maalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah kadabuu biaayaati illaah malo fiirso kadabuu biaayaatina aayaadka iyagiibay beeniyeen halka kalena muxuu yihi ilahay yihi aladiina kadabuu biaayaatina labada jeerba ilaahay iyo ummadda aayaadka ka dhexeeya ilaahay iyo ummadda xidhiirka ka dhexeeya waa aayaadka waa kalaamkiisii waa kaynu irkanaynaynu qabsanayno waa ka siduu inoo habeeyey isaga inoo geynayay kii uunbay jareen man yahdi illaahu qofkuu ilaahay hanuuniyaa fa huwa lmuhtadii isagunba hanuunsan waman yudlilka ilaahay uu ambiyo fa ulaa'ika humul khaasiruuna kuwaasi way guuldaraysteen walaqad xaqiiqe dhabnimo e dara'naa waxaanu u abuurnay lijahannama naarta la yidhaahdo kaiiran in badan min aljinni wlins jin iyo insibaah jin iyo insi in fara badanoo ka mid a naarta loo abuuray lahum waxay leeyihiin quluubun qalbiyaal laa yafqahuuna biha aanay waxba ku garanaynin walahum waxay leeyihiin acyunun indho laa yubsiruuna biha aanay waxba ku arkaynin walahum aadaan dhegana way leeyihiin laa yasmacuuna biha aanay waxba ku maqlaynin ulaa'ika kuwaasi kal ancaami waa xoolahoo kale bal hum adallu way kasii ambasho badan yihiin ulaa'ika hum khaafiluun kuwaasi waa kuwa ka dhacay oo daandaamay oo dhega xidhan haafil intaasu isku darsaday waxaa halkan ilaahay xusayaa nicmada qofuu siiyo ama ummad siiyo hanuunku inuu u wenyihi nicmada hanuunku nicmo aad u qaaliya weeyaan qur-aankana haddaad akhridaad aad u dhogato waxyaabaha ilaahay ugu manno sheegta ummadaha hanuunkaa ka mid a wa min qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun halkana ilaahay wuxuuhi wa miman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun waxa ilaahay uu ummad siiya hanuunkaa u qiimo badan wax walba markuu inoo manno sheeganayana taasunbuu ilaahay soo qaadaa nicmooyinka rususha uu siiye waa hanuunka waxaa la yidhi inta ambiyadaa iyo hanuunkooda ilahay uu ka soo warramay fa iqtadi hanuunkoodaa ku dayo waxaa la macaashaa waa hanuune innagana ilaahay wuu inoo manno sheegtayoo wuxuu inoogu manno sheegtay inuu rasuul iyo kitaab ina hanuuniye inoo soo diray ina siiyey huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxaa ilaahay uu ku eedeeyey ummaddii nebi maxamed uu ka soo dhex baxay calayhi salaatu wasalaam intoodii gaalowday inay hanuunkaa macaashi kari waayeen alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wabi'sa alqaraar nicmat allah waa hanuunkii ilaahay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina marka ummadaha kale markay wax qiimaynayaan waxay dhahaan wax ay dadku helaan waxa u fiican dal waxa u fiican dowlad waxa u fiican caafimaad waxa u fiican xoolo wax kalaa liiska xagga hore kaga jira laakiin waxa ugu horeeya hanuunka wixii kaleo dhan dadku hadday hanuunaan iyagaa wixii kaleo dhan baarbaaranaya hagaajinaya qof hanuunsan baa wax hagaajiya markaasaa dabeetana ilaahay uu xusay halkan ka ammaantale waa ka hanuunsan ka eedalina waa ka hallowsan waayo adigaa tusaalayaashii soo arkay tusaale caamka ah reer banu israa'iil iyo tusaale culimmadooda man yahdi illaahu fa huwa almuhtadi waman yudlil fa ulaaika hum lkhaasiruun waxaa kaloo ay tusinaysaa aayaddu hidaayatu tawfiiq inuu ilaahay hayo addoonka uu waafajiyo rabbi hidaayatu dalaala rusushu waa ay tusiyaan dadka saalixiinta waxbay tusiyaan xaqa waa tusin karaan laakiin in qofka qalbigiisa hanuunka la waafajiyo loo sahla ilaahay baa leh subxaana innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa sidaa daraaddeed baa nabiga la yidhi ciddii aad jeceshahay aduguma hanuunin karaysa ilahay hanuuninaya halkanna wuxuu ilahay yidhi walaqad dara'naa lijahannama kaiiran min aljinni walins in badan baan u abuuray oo jinkiiyo insigaa naarta inaan geliyo ayaan u abuuray iyadoo ilaahay hanuunka uu bixiyo iyadoo ilaahay jin iyo insiba uu u abuuray qayb ka mida naarta ayaa haddana ay ku ciqaaban yihin oy ku eedaysan yihin oy ku ceebaysan yihin gaalnimadii xumaantay sameeyeen leannahu ma aftuubna dadku mana qasbana marka ay samaynayaan xumaanta iyo xaaraanta iyo dembiga iyo jariimadda laakiin ikhtiyaar bay leeyihin wax waxoo dhan waxaa isku fuuqsaday intuu ilaahay caqli siiyey oo uu diin siiyey oo uu rasuul soo diray wax walba u caddeeyey ayuu yihi waddadaana naartaa lagu galaa wadadaa kalena waxaa lagu galaa jannada macnaha jihaadkii wuxuu ku fikiri lahaa ee hanuunuu ku heli lahaa buu ilahay u dhammaystiray cilmi iyo caqliga wuu dhammaystiray inaa eh, khalaqna alinsaana min nusfatin amshaajin nabtalihi fajacalnaahu samiican basiira inaa hadaynaahu sabiil wadadii baanu tusinaa waxaanugu taha wadadu imaa shaakiran wa imaa kafuuran isagay markaa u taallaa inuu shaakir noqonayo inuu kafuur noqonayo imaa shaakiran wa imaa kafuuran wahadaynaahu najdayn labadii wadaanu kala tusinna waxaanu dariiqa alxaq wa dariiqa aldalaala waa kuwaa labadii wado kii naartu iyo kii jannadu waa kuwaa muxuu ilaahay ugu marmarsoonayaa ugu soo meeraysanayaa macnaha wax kale oo ilaahay ugu marmarsoodaaba ma jira warkii waa cadyahay marka si kolka loo eego dee qofkan wixii uu samayn doonayay aakhirka ee uu mutaysanayay halkuu ku dambaynayay ilaahay wuu sii ogaa ila kama qarsoonee wuxuu sii ogaa kani inuu yahay mid xunoo liitoo gaalnimo dooranayo siduu usii socdo naar kusii dhaadhacaya intaasuu kitaabkiisa sii geliyey subxaana wa tacaala oo qoraalkiisa kusii qornay oo jirtay oo uu ku abuuray qofkanna kan kale wanaagsanina inuu isaguna halkaa ku biyo shubanayo ayuu usii qoray marka dara'naa waa saas weeye dadku laakiin macnaheedu ma aha inay qasban yihiin oo aanay ikhtiyaar lahayn oo dabeetana lagu ciqaabay waxaanay ikhtiyaar u lahayn ma aha waa saas weeye marka qofkan isagee naarta u abuurani wuxuu leeyahay madaarik waxyaaba uu wax ku fikiro wax ku qabto laakiin cadilan oo aan shaqaynayn waa qalbigii lahum quluubu laa yafqahuuna biha waa indhihii walahum acyuunu laa yubsiruuna biha indhahaan waxba lagu arkayn waa dhegihii walahum aadaanun laa yasmacuuna biha dhegahaan waxba lagu maqlayn marka tan laga hadlayo kanaan la fahmaynen la arkaynen la maqlaynin waa wixii mudnaaye qaalig ahaa ee hanuunka ahaa laakiin way fikirayaan oo wax way arkayaan oo wax way maqlayaan waxaan dee faa'iida u lahayn kol hadday hanuun waayeen oo waa kuwa indhaha dhaadheer leh meel fog t ka eegay ee dhagaha dhaadheere meel dheer wax ka dhagaysanaya telefoonada samaystay laakiin intaasoo dham haddaan hanuun jirin maxay ilahay agtiisa uga anfacaysa fikradooduna dee waa tan layaabka badan waxay isu geegeeyeen mucjisaadka u egaatay laakiin kullu daalika dee waa halkanuun taa ilaahay uga markhaati furayba yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum haafiluun aakhirena way ka warlaayin adduunyadana way yaqaanaan aqoonta adduunyadu way jirtaa laakiin aqoonta adduunyadu kol hadday keeni kari waayd in aakhiro lagu garto laa macnaa laha ulaaika hum lghaafiluun welilaahi rabbi waxaa u sugnaaday keligii alasmaa ulxusnaa magacyo wanaag badan fadcuuhu biha ku barya ilaahay wadaruu iska dhaafa aladiina kuwa yulxiduuna ku gaaloobaya fii asmaa'ihi magacyaashiisa sayujsawna waxaa lagu abaalin maa kaanuu yacmaluun waxay camal samaynayeen ilaahay wuxuu tilmaamayaa inaynu addoommo noqonno ayuu ina barayaa inagu hanuuninayaa mar haddii hanuunku wixii weynaa noqdaynu hellay allah inoo hagaajiyo ha inoo ilaaliye in aynu addoommo dhaba noqonno oo baahida ilaahay aynu muujisanno goor walbana barino goor walbana aynu barino marka ilaahay siyaabaha loo baryayo ugu wanaagsan waxaa ka mida ah in magacyaashiisa lagu baryo walilaahi alasmaa'u lxusnaa fadcuuhu biha ku barya oo hordhaca ducadaada iyo ducadaada dhexdeeda iyo ducadaada gebagabadeeda ilaahay asmaadiisa iyo ammaantiisaad ku badinaysa siduu nabi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayamaa tadcuu falahu lsmaau lxusna allah allah araxmaan araxmaan ya raxmaan ya raxmaan marka adigoo dee ismigii sheegaya haddana wixii aad ilaahay weydiisanaysa iyo codsigiina raacinaysa ismigii waad sheegaysa wixii aad weydiisanaysayna waad raacinaysa ilaahay kaasi waa kaas wey aadaabta ducaday ka mid tahay in asmaadiisa lagu baryo ilaahay wuu aqbalaya marka marka waxay iskaga tagoo weydaarta aladiina yulxiduuna fi asmaai alilxaad fi lasmaa wuxuu noqon karaa ismigii oo la siyaadiyo wuxuu noqon karaa isagoo la nuqsaamiyo wuxuu noqon karaa isagoo la xarifo oo la bedelo oo allaata iyo alcuza iyo manaata iyo waxaasoo dhan magacyaasha ilaahay baanu ka dheeganay bay odhan jireen macno aanu lahayn oo la saaro ismigii oo la dafiro waxaasoo dham waa yulxiduuna fii asmaahi siduu ilaahay isugu magacaabay ee uu u doonayo ee ismigaasi uu yahay in lagu sheego waxaan ka abaalin doonaa waxay camal samaynayeen marka ilaahayna waxa uu leeyahay buu xadiidka saxeexaa ku soo arooray inuu ilaahay leeyahay tiscatan wa tisciin asmaa sagaal iyo sagaashan inkastoo magacyaasha sagaal iyo sagaashan buu leeyahy qofka sagaaliyo sagaashan kaa koobaana jannadu gelayaabuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam laakiin sagaaliyo sagaashan kanaa kutubta meelaha ku aragteen alraxmaan raxiim alrashiidu sabuur araxmaan raxiimna ka bilaabmaya alrashiidu sabuurna kusoo dhammaanaya kuwaas iyagu xadiid saxiixa kumay sugmin inuu nebigu sidaa u tiriyey kuwa waa noqon karaan kuwo kale waa noqon karaan laakiin inta xadiidka saxiixa ah waa inta hore ilaahay sagaaliyo sagaashan magac buu leeyahay qofka kooba ee xafidaana jannadu gelaya ka inaanay ku koobnayn asmaaduna axaadiid kaloo saxiixa tilmaamaysa oo culimada qaarkood de waa kuwa gaadhsiiya meelaha markay qur-aanka iyo xadiidka kasoo ururiyaan cumuuman aadaabta ducaday ka midta waxaa halkan rabbi uu ku muujinayaa baryadiisa inaynu badinno baahiduna inaga muuqato goor walbana addoonnimada ilaahay aynu xaqiijinno inaynu addoomma u nahay hanuunka dhabtaabaa kaas wallahu aclam